alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala aali muxamed wasalama tasliima kasiira baabun fi tacaarudi bayna aladillati waatarjiix wuxuu u baab yahay tacaarudka iyo caddayntiisa adilada ay dhexdooda iscaariddo iyo arjaxaadda la kala arjaxayo tacaarudu nutqayni fi alaxkaami ya'tii cala arbacatin aqsaami ima cumuumun aw khusuusun fiihima aw kullu nutqin fiihi wasfun minhuma aw fiihi kullu minhuma wa yuctabar kullun min alwasfayni fii wajhin dahar musanifku waxau uhi raximahu ullah tacaarudu nudqayni labadii daliile manduuqa ahaa inay iscaaridaan nudqaynka waxaa loo jeedaa kitaabka iyo sunnadu inay iscaaridaan midna waa hadalkii ilaahay midna waa hadalkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam fi laxkaami axkaamta gudahooda ay isku caaridaan ya'tii waa yimaaddaa ay huwa tacaarudku calaa arbacati aqsaamin afar qaybood buu u yimaaddaa ima cumuumun aw khusuusun fiihima ama cumuum baa ku sugan labadaba ama labadaba khusuus baa ku sugan fiihimaa labadu waa ku tacalluqayaan cumuum iyo khusuus tacalluqa fiihimaa uu ku tacalluqaayo ayay ku tanaasucayaan aw kullu nutqin fiihi wasfun minhuma ama nutqi kasta bimacnaa nas kasta fiihi wasfun waxaa ku sugan wasfi baa ku sugan minhumaa labadaa ka mida cumuumkii iyo khusuuska ka mida aw fiihi kullun minhuma ama waxaa ku sugan mid kastaba kullun minhumaa mid kastoo labada wasfi ka midiba waa ku sugan yihi oo cumuumna waa ku sugan yahay khusuusna waa ku sugan yahay naska kalena cumuumna waa ku sugan yahay khusuusna waa ku sugan yahay wa yuctabar kullun min alwasfayni fii wajhin bahar wa yuctabar waa la ictibaarinayaa oo waa la tixgelinayaa kullun min alwasfayni mid kastoo labada wasfi ka mida fii wajhin dahar weji muuqday ayaa lagu tixgelinaya sheikhu waxau ka warramaya raximahullah tacaarudka adiladu iscaariddo oo iska hor timaaddo ayuu sheikhu ka hadlaya waana dhici kartaa adiladu min xaysu daahir inay tacaaruddo iska hor timaaddaa waa suuragal marka labadii deliil ee kitaabkiiyo sunnada ka mid ahaa waxaa ka suuragala min xaysu daahir inay iscaaridaan baa ka suuragala oo aayad qur'aani aayad qur'aana ay caarido ama xadiis nebi xadiis nebi uu caarido ama aayad uu xadiis caarido ama xadiis uu aayadi caarido marka labada nudqi mid walba waxaa ka suuragala inuu ka kala caarido haddaba iska hor imaanshaha iska hor imanayaan xagga daahir ahaan ama muuqaal ahaan wuxuu u qaybsamayaa afar qaybood in labada daliil mid walba cumuum ku sugan yahay kow iyo in labada daliil mid walba khusuus ku sugan yahay laba iyo in labada daliil mid uu ku sugan yahay cumuum ka kalena uu ku sugan yahay khusuus aw ilcagsu marka afartaa wajaa ka suuragala cumuumka ka suuragalka ah wuxuu noqonayaa mar inuu cumuum mutlaqa yahay oo midkood baa ka kale gudagelaya oo ku xaroonaya wax ka baaqi noqonaya ma jiro dhammaantii wuxuu noqonayaa bacdun min athaani ka labaad qayb ka mida kaasi waa cumuum mutlaq marna wuxuu noqon karaa cumuum wa khusuus min wajhin kaa hore waxa weeye waa cumuumun wa khusuusun mutlaq waa cumuum iyo khusuus mutlaq ah kan dambana wuxuu noqonayaa cumuumun wa khusuusun min wajhin marka afarta qaybood waxay kale yihiin labadii deliil mid walba waa caam oo laba caam baa iscaariday waa kow labadii deliil mid walba waa khaas oo laba khaas baa iscaariday waa laba labadii deliil midna waa caam midna waa khaas cumuumkood iyo khusuuskooduna waa mutlaq oo mid baa ka kale dhammaantii gudagelayaa oo waa cumuumun wa khusuusun mutlaq ka kale waxa weeye nooca afraad mid walba cumuum iyo khusuus baa ku jira marka cumuum iyo khusuuskaasi wuxuu noqonayaa min wejhin mid wejhi loo nisbeeyuu noqonaya wejhiyun buu noqonaya oo labada daliil mid walba waana caam waana khaas wa caamun min jiha wa khaasun min jihatin ukhraa ka kalena waa saasi leehay marka afartaa suuro ayaa ka suuragala wuxuu uhi tacaarudu nudqayni labadii daliile nudqiga ahaa waxaa loo jeedaa kitaabkiiyo sunnada ahaa qowlullaahi iyo qowlu rasuul sala allahu aleyh wasalam maadaama qur'aanku yahay hadalkii ilaahay sunnaduna ay tahay hadalkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam wa kadalika ficilkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo taqriirkii rasuulkana way noqotaaye laakiin sida badan tacaarudku wuxuu ka imanayaa xagga aqwaash sunnadii qawliga ahayd iyo qur'aankii inay iscaaridaan ama sunnadii qawliga ahayd sunno kaleoo qawliga ay caarido ama qur'aankii qur'aan caarido marka labadii deliil ee nudqaynka ahaa inay iscaaridaan bimacnaa qowlullahi iyo qowl arasuul mid weliba gaarkiisa ha isu caarido ama qaarkii qaarka kale ha caarido oo kitaab kitaab ha caarido ama aayade aayad ha caarido ama sunna sunna ha caarido ama kitaab sunna ha caarido saas fil axkaami axkaamta gudaheeda ay iskaga hor yimaadaan tacaarudku waa iska hor imaanshu yaatii waa yimaaddaa i huwa tacaarudku iska hor imaadkaasi iyo iskhilaafkaasi calaa arbacati aqsaam afar qaybood ayuu ku yimaaddaa ama xaaluu afar qaybood ku sugan yahay ayuu yimaaddaa imaa cumuumun wa khusuusun fiihimaa ama waa cumuum iyo khusuus oo labadaba ku sugan wuxuu ujeedaa labada daliil iscaaridaya inay labaduba caam yihiin waa qismiga koowaad oo caam baa caam caariday aw khusuusun fiihimaa ama labada mid waliba waa khaas oo laba daliiloo khaas ah baa iscaariday laba daliil oo khaas ah ayaa iscaariday aw kullu nutqin fiihi wasfu minhumaa ama hadal kasta oo hadalka ilaahaya ama hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam fiihi wasfun waxaa ku sugan sifa ayaa ku sugan minhumaa labada lasoo sheegay ka mid ah humaadu waxay u noqonaysaa cumuumka iyo khusuuska wasfi ka mida ah cumuumka iyo khusuuskaas ayaa mid walba ku sugan marka wuxuu noqonayaa cumuum iyo khusuuskii mutlaq ahaa buu noqonaya aw kullu nutqin fiihi wasfun minhumaa oo midna waxaa ku sugan cumuum keli ah oo khusuus kuma jiro midna waxaa ku sugan khusuus keli ah oo cumuum kuma jiro mid cumuum keliya ku jira oo khusuus kuma jiro ka kalena khusuus keliya ku jira khaasnimo keli ah oo cumuum kuma jiro waa caam iyo khaas iscaariday waa suurada saddexaad suuradii koowaad meeday waa caam caam caariday suuradii labaad meeday waa khaas khaas caariday suuradii saddexaad meeday waa caam iyo khaas qumman oo iscaariday mid waxaa ku sugan cumuum keli ah oo khusuus kuma jiro midna waxaa ku jira khusuus keli ah oo cumuum kuma jiro marka cumuumun waa khusuus mutlaq ayaa ka dhexeeya waa qaybta saddexaad aw fiihi kullu minhumaa ama waxa ku sugan kullu nutqin waxa ku sugan fiihi ay fii kulli nutqin nutqi kasta bimacnaa nas kasta iyo hadal kastoo hadalka ilaahay ka mida ama hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka mida waa labadiis caaridaa loo jeedaa waxaa ku sugan kullu minhumaa mid kastoo labada wasfiba ka mid a minhumaa ay min alwasfayn ay alcumuumi waalkhusuus labada wasiyo cumuumkaiyo khusuuska ah ayaa ku sugan oo labadaa deliila iscaariday ama labadaa qawle iscaariday mid waliba waa cumuumun wa khusuusun min wejhin waxaa ku jira cumuumun wa khusuusun min wejhin wa caamun min wejhin wa khaasu min wejhin aakhar wejina caam buu ka yahay wejina khaas ayuu ka yahay ka kale caridayna waa saas leeg marka noocan dambe wuxuu noqonayaa altacaarudu bayna caamin wa khaasin min wejhin noocaasuu noqonaya afartii qaybood oo dhanta wa yuctabar waa la ictibaarinaya kullu min alwasfayni mid kastoo labada wasfi ka mida baa la tixgelinayaa min wajhin dahar weji muuqday xaggii ayaa laga tixgelinaya ama fii wejhin dahar nusqadan hayo waxaa ku sugan fii wejhin dahar weji muuqday gudihii baa lagu tixgelinaya marka macnuhu waa isku dhow yihi faljamcu bayna maa tacaarada huna faljamcu kulminta la kulminayo bayna maa tacaarada labadii iscaaridee la kulminayaa hunaa halkan gudaheeda fil awalayni labada hore gudahooda labada hore waa maxay waa cumuumka iyo khusuuska waajibun waajib weeye in amkana hadduu suuroobo amkana alifka waa lilitlaaq waxaysu laa imkaana markaan suuragal aynay jirin oo in la jamciya aynay suuroobayn fatawaqufu ay falwaajib waajibku adtawaqufu waa in layska taago oo laga tawaqufo maa lam yakun taariikhu kullin yucrafu markaannu ahayn taariikhda mid kasta yucrafu mid la garanayo markaannu ahayn fa in calimnaa haddaynu garanno waqta kullin minhumaa mid kastoo ka mida wakhtigooda aynu garanno fathaani ka labaad naasikhun lima taqaddama wuxuu nasakhayaa kii hor maray ayuu markaa nasakhayaa wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa afarta qaybood ee tacaarudku u qaybsamo ama iskahorimaadka horimaadka iska hor timaada ay u qaybsanto laba ahaan buu hormariyey waa marka labada daliil mid waliba caam yahay ama labada daliil mid waliba khaas yahay wuxuu yidhi xaaladda caynkaasa waxaa waajiba in la kulmiyo waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyinan jamcigu waa waajib markuu suuro galo in la jamciyaa waajib weeye muxuu waajib u yahay jamcigu yacnii addiladii ma tanaaqudayso iskama hor imanayso oo isma burinayso walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira marka haddii laga helo wax muuqaalkeedu u eg yahay inuu iska hor imanayo in la iswaafajiyaa habboon ta kale labadii deliil labadaba laguma wada camal fali karo haddaan la jamcin sida loogu camal fali karayaa waxay noqonaysaa in la kulmiyo oo weji ay ku kulmayaan laysugu keeno markaa laysu keeno lagu camal falo labadaba tarjiixa in la kala arjaxo iyo in laysku nasakhana waxaa ka horraysa in la jamciyo waayo jamcigii la jamcinayay waa icmaal lidaliilayn waa labadii daliiloo labadaba la wada camal siinayo oo labadaba lagu camal falayo nasakhaadda midkood la nasakhana oo la yidhaha waa mansuukh ama midkood la arjaxana waxaa ku sugan in mid lagu camal falayo ka kalena laga tegayo aan lagu camal camalfalay qaacidaduna waxay tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa waxay ka habboon tahay midkood in la camal siiyo ka kalena camalfalka laga tuuro waayo asal waxa u ah adilada muxkamnima u asala marka jamcigii waa icmaal labadii daliilba la wada camal siinayo o lagu camalfalay jamcigu saasuu muqadam u yahay oo naskigii iyo tarjiixii mid walba waa ka horreeya kalad waxa ah in la yidhaahdo tarjiixa ha la hormariyo ama la yidhahdo nasakhaadda ha la hormariyo waa arrin khalad ah aqwaasha qaarkooda madaahibta qaarkood ay ku tageen kalxanafiya masalan waxay leeyihiin aqwaalo way ku idiraabeen mar waxay qabaan bacdigood xanafiyada ka midi in tarjiixa la horraysiinayo naskhiga lagu xijinayo shamciga loogu dambaysiinayo waa cagsi yacni saasay sax maa waayo asal waxa u adilada muxkamnimo waxa u asala inayna mansuukho ahayn waxa u asala in lagu wada camal falayo aqwaal kale waxay leeyihiin waxa ugu horraynaya naskhiga waxaa ku xigaya tarjiixa waxaa ugu dambaynaya jamciga qowl kale waxay leeyihiin waxaa la hormarinaya tarjiixa jamcigaa ku xigaya naskhigaa ugu dambaynaya aduu aqwaal mutacadiday leeyihin calaa kulli xaal sida jumhuur ahlicilmi ku tageen waa sidan waana sida saxiixa waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskhu muyiina masalan laba daliiloo caam oo iscaariday waxaa ka mid ah uma lam takun fitnatuhum ila an qaaluu wallahi rabbina ma kunna mushrikiin yo aayadda kale allah uu yidhi walaa yaktumuuna allaha xadiisa waa laba aayadood oo qur'aan ah laba deliil oo nudqi ah oo weliba qowlullaahi ah oo daahirkooda aad mooddo inay iska hor imanayaan labada mid walbana waa caam aakhir inay ku saabsan yihiin yacnii midna wuxuu sheegayaa inaanay innaba ilaahay waxba ka qarinayn midna wuxuu sheegayaa inay shirkigoodii qarinayaan oo ku dhaaranayaan inaynay mushrikiin ahayn ay sheeganayaan iimaan iyo tawxiid see loo kulminaya labadan daliil culammadu waxay yidhaahdeen waa la jamcinaya weliba waa akhbaar oo naski kama suuragal aha marka jamci ayaa marka waa la kulminaya waa la isu keenaya oo waxaa lagu jamcinayaa in lagu xambaaro laba xaal lagu kala xambaaro ama laba mawqif laba mawqifoo qiyaamada ka mid ah ama laba xaaladood oo kala duwan lagu kala xambaaro marka hore waxay isku dayayaan inay dafiraan xumaantoodii markaasay isleeyihiin bal inay idiin suura gasho dafira oo ku dooda inaad mu'miniin ahaydeen oo aydaan mushrikiin ahayn weliba dhaartana ku taageera oo walle ku mara baliba wax idiin tarto laydinka aqbalo marka dambe cid waliba ku markhaati furto ee ay cid walba eedeeyaan inay deedafeeyaan ay doonaan markhaatiyadii ciddii ku markhaati furaysoo dhan hadday nebiyadii tahay hadday ummatu muxamed tahay haddii dhulkii lagu sameeyey ay tahay xumaanta yowmaidin tuxaddisu akhbaaraha hadday tahay zamaankii hadday tahay waraaqihii malaa'igtu ka qortay cid waliba markay ku markhaati furto waxay doonaan dhammaan markhaatiyadaasoo dhan inay deedafeeyaan bay doonaan si loo waayo markhaati wax ku caddeeya dabeedna afkaa laga xidhaa alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun markaasaa jidhkoodu ku markhaati furaa jidhkoodu markaasuu ku markhaati furaa markaasay arkaan meelay uga baxsadaan inay jirin xaaladdaa markay gaadhaan wixii ka dambeeya waa ictiraafayaan waxay qarinayaan ma jirto taas maxay noqonaysaa waa jamci bayna daliileyn la jamcinayo tusaale labaad laba deliil oo caam ah oo labaduba sunnada ka mid yihiin labadan deliile hore uu sheikhu inoo qoray labaduba waa qur'aanka iyadoo labaduba sunnada ay ka mid yihiin waxaa ka mid ah xadiidka oo muslim saxiixa ku soo wariyey alaa ukhbirukum bikhayri shuhadaa alladiina yashhaduuna qabla an yustashhaduu nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam markhaatiyada cidda ugu wanaagsan inay tahay cidda markhaati furaysa iyadan la markhaati gashan waa caam daliil kalaa soo arooray oo xadiiskii saxiixaynka ayaa ku yimi ee uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam khayru nnaasi qarnii ilaa uu ka yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam sharu shuhuudi alladii yashhadu qabla an yustashhada calaa kulli xaal xadiiskaasina wuxuu tilmaamayaa markhaatiyada inuu ugu shar badan yahay ka markhaati kacaya isagaan la markhaati gashan inuu markhaatiyada ugu shar badan yahay labada xadiis culammadu waxay dhahaen see loo kulminayaa labada mid waliba waa caam waxay ahlucilmiga qaarkood ku kulmiyeen inay yidhaahdeen mid waxaa lagu xambaarayaa waa haddii aanu ogayn qofka markhaatiga doonayaa cid u markhaatiya haddaanu ogayn cidda markaa u markhaati furtay yadaan la markhaati gashan wuxuu noqonayaa khayru shuhadaa hadduu og yahay oo qofku iskala horrado markhaatiga oo iyadaan la weydiin uu la cararo oo uu yidhahdo anaa ka markhaati kacaya markaana wuxuu noqonayaa sharu shuhadaa laakiin haddii aanu ogayn oo waa markhaati gashan lahaaye in loo markhaati yahay oo markhaati u haystaba kama warqabo xaalka caynkaasa in loo markhaati furaa iyadaan la markhaati gashan waxaa lagu noqonayaa fadiila lagu helayaa khayriya khayru shuhada ahlucilmiga qaarkood saasay ku jamciyeen daa'ifo kale culammada ka mid ah waxay ku jamciyeen kalbaydaawiy waghayri midna waxay ku xambaareen xaqullaahi midna waxay ku xambaareen xaqulmakhluuq oo waxay yidhaahdeen khayru shuhadaa wuxuu noqonayaa hadduu xaqullaahi ka markhaati kacayo intaan la markhaati gashan ka hor xaqullaahi hadduu ka markhaati kacayo waa khayru shuhadaa fii xaqina hadduu ka markhaati kacayana yadaan la markhaati gashanna wuxuu noqonayaa sharu shuhadaa muraadka waxaynu uga jeednaa jamciga sida wax loo jamciyo bes inaynu tilmaanno ayaynu uga jeednaa marka usuul fiqiga amhile la sheegaayo kama dhalanaysa misaal kastoo wax lagu tusaaleeyaa inuu ka raajixa yahay waayo tusaalayaasha waxaa looga jeedaa oo loo keenaa waa lifahmi alqawaacid si qawaacidda loo fahmo laakiin masaa'isha afraad almasaa'il in tarjiixaadkooda lagu ogaado mid loo keenay maha waayah laba khaas hadday iscaaridaan iyaduna waa saas in la eg labadii khaas waa in la jamciyaa cala sabiili mithaal tusaale wuxuu sheikhu isagu keenay tusaale carabi ah waxaa lagu yidhi akrim zaydan haddana waxaa lagu yidhi laa tukrim zaydan akrim zaydan in ijtahad iyo laa tukrim zaydan in lam yajtahid ama in ahmal ninka zayd layahaa sharaf hadduu ijtihaadoo dadaalo sharaf sharaf siin waa inaad sharaftaa ninkaas haddana waxaa lu yidhi laa tukrim zaydan in ahmal zayd ha sharfin hadduu markaa ihmaaliyo dayaco oo dadaali waayo duruusta iyo cilmiga iyo camalkaba ku dadaali waayo ha sharfin waayo sharafta waxaa lagu mutaysanayaa waa ijtihaad bicilmin aw bicamal marka mid waliba waa khaas waa laba khaas labadii khaas markay iscaaridaan maxaa la samaynayaa yujmacu baynahumaa waa la jamcinaya labadii iskama hor imanayaan waxay noqonaysaa in la kulmiyo maxaa lagu kulminayaa in la yidhaahdo wakhtiga uu ijtihaad la yimaadana waad sharfaysaa wakhtigaanu ijtihaad la imana ihmaal la yimaadana sharfi maysa marka waxay noqonaysaa jamci labadii la jamcinayo ayay noqonaysaa waayahay masalan tusaale xagga axaadiista haddaynu keenno man massa dakarahu falyatawadda ku kastoo xubintiisa taabtaa ha weysayso xagga ashkhaasta caamba ka tahay laakiin xagga mas'alada waa mas'ala khaasa mas'ala mucayana waa caamun fi lashkhaas laakiin xukunka aynu u jeednaa waa xukum khaasa mise waa xukum caam ah waa xukum mas'ale ku khaasa waa masfi dakar ayuu ku garyey xadiiskii kalena wuxuu sheegayey wa hal huwa ilaa badcatun minki miyuu yahay mooyaane xubin kaa mida ah? marka labada xadiis mid waxaa laga fahmayaa xubinta taranka in la taabtaa inay weysada jebinayso ka kalena waxaa laga fahmayaa xubinta taranka in la taabtaa inaynay weysada jebinayn nooc tacaarudaa jira waxaa la samaynayaa in la jamciyo bacdu ahlicilmi waa jamciyeenoo waxay ku jamciyeen inay midna ku xambaareen haddii loo taabto lishahwa ka kalena ay ku xambaareen haddii loo taabto biduuni shahwa ka saa'ir alacdaa xubnaha kale sida loo taabto caadatan ama ghaaliban oo kale haddii loo taabto aan shahwo loo taaban waxay noqonaysaa waa hal huwa ilaa badcatun mink haddii loo taabto lishahwana wuxuu noqonayaa falyatawadda' in lagu camal falayo ka laba xaaladood oo kala duwan baa lagu kala xambaaray qariinana waxa ah wa hal huwa ilaa badcatun mink waayo saa'ir alajsaad jidhka intiisa kale ma waxa haaliba in shahwe loo taabto mise inaan loo taaban caadatan inaan loo taaban idan ka saa'ir alacdaa haddii loo taabanayo oo biduuni shahwa ay tahay falaa yantaqidu lwuduu waysadii jabi mayso haddii laakiin si ka duwan loo taabto caadatan ama haaliban oo lishahwa loo taabto yantaqidu lwuduu waysadu waa jabays waysadii way jabays waa jamci bayna addaliileyn jamcigii haddaba hadduu suuro geli waayo waxaa la eegayaa taariikhda oo labada daliil si ay u kala horreeyeen baa loo eegayaa mar haddii la kulmi kari waayey taariikhdii haddii la ogaado labada daliil inay kala horreeyeen oo ka horreeyey la garto ka dambeeyaa lagu camal falayaa waayo caqligiiyo sharcigu wuxuu ku tusinayaa daliilka dambeeya in lagu camalfalo marka la kulmin kari waayo waatuu cabdullahi bnu cabbaas uu yidhi kunna natatabacu amra rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam alaxdatha faalaxdas waxaan u raaraaci jirnay awaamirta rasuulka sala allahu aleyh wasalam amarba kuu ka dembeeyaanu qaadan jirnay caqligana sidaa lagu garanaya waa saas oo caqliga waxaa lagu garanayaa in amarka dambe la qaato hataa ciidamadu waatay yidhaahdaan amarba amarku ka dembeeye raac waa arrin caqlan lagu garanayo marka taarikhdaa la eegaya haddii taarikhdii la garto kii hore waxaa laga dhigayaa mansuukh kii dambena waxaa laga dhigayaa naasikh ayaa laga dhigaya masalan haddii nin madax ihi oo amar bixiyo oo uu yidhaahdo hebel xidha haddana amar dambe uu ka soo daba saaro uu yidhaahdo ha xidhina ruuxu hadduu ku camal falo isagoo amarkii dambe og kii hore hadduu iska qaato iska xidho muxuu noqonaya yaa maxaa loo qaadan lahaa inuu khalad ku dhacay soo maa waxaa dhici karta in cuquubo mutaysan lahaa sooma in ciqaab mutaysan lahaa baa suuragala amarkaygii dambe hadduu ku soo gaadhay maxaad u qaadan weydo kaa ugu camal fali masalan nin taa jira ayaa wuxuu yidhi hebel waxaad siisaa lacagta intaa la eg haddana wuxuu yidhi ka noqo ha siin hadduu siiya ka warran isagoo kii dambena soo gaadhayn adaa cindigaa ka siiyaa laodhan laha somaa lacagta adaa lagugu xisaabinaya waayo amarkii hore de waa la joojiyey mid baa ka daba yimid markaa naasikha iyo mansuukha naasikha sida loogu camalfalaya caqlan wa sharcan ayaa lagu garanayaa ka dambe in lagu camalfalo waayahay taariikhdiina haddii la waayo oo siday u kala horreeyeen la garan waayo jamcigii waa suuro geli waayo kow jamcigaa waxay culammadu shartiyaan waa inuu yahay jamci qariib ah oo aan takalluf ku jirin ee hadduu jamci baciida yahay oo takalluf ku jiro waxaa laga soo qaadayaa jamcigiisa jamci la'aan waayo adilada waxaa lagu xambaaraa macaanida qariibka ah ee soo degdegaysa ee fahamka u dhow ee awjuuh baciida in lala doonto takalluf ku jiro dee in lagu xambaaro maaha insaa lagu xambaaro ma aha waxaa dhici karta jamci jamciyada ka mid ah inay culammada qaarkood u arkaan inuu qariib yahay waayo dabeed markaa jamciyaan jamacaana ugu camal falaan caalim kale waxaa laga yaabaa inuu u qabo jamcigaasi inuu baciid yahay oo isaga fahamkiisa ay la fogaato ou is idhahdo takalluf baa ku jira dabeedna uu leexdo tarjiix waxaa ka mid a ah masaladii haddeer aynu sheegayno weysadu xubinta taranka in la taabto ma ku buraysaa mise ku buri mayso jamciga aanu sheegnay culamada qaarkood waxay u arkeen inuu yahay jamci qariib ah saas aawadeed intay saa u jamciyeen bay ugu camal faleen kuna fatwoodeen culammada qaarkood waxay u arkeen iyagu jamci baciida inuu yahay saas aawadeed waxay xisaabiyeen inaan jamci ka suuragal ahayn yacni jamci qariib ahi saas aawadeed tarjiixay u weecdeen taas waxay ku xidhan tahay calaa xasabi alafhaam ayay ku xidhan tahay waayah jamcigii hadduu suuro geli waayo kow laba caam baa yaalla way iscaarideen ama laba khaas baa yaalla way iscaarideen jamciyaa la yisyihi jamcigii waa suuro geli waayey xaggii taariikhdaa la eegay waa la garan waayey say u kala horreeyiin lam yucraf isaabiqu min allaaxiq kii horreeye iyo kii dambeeyey lama kala garan dariiqii naskiguna wuxuu noqday masduud waxaa loo leexanayaa tarjiix in la kala arjaxo ayaa loo leexanaya wuxuu udhi sheikhu faljamcu jamcigu la kulmiyaa bayna maa tacaaradaa labadii iscaariday dhexdooda la kulmiyaa hunaa halkan fil awalayni labada hore gudahooda waa cumuumkiiyo khusuuskee waa sida laba caamoo iscaariday ama laba khaasoo iscaariday waajibun waajib weeye in amkana hadduu suuroobo in la jamciyaa hadduu suuroobo in la jamciyaa waajib bay noqonaysa fawaajibun iljamcu waxaysu laa imkaana goortaan suuragal aynay jirin in la jamciya aynay suuroobayn fatawaqufu ay falwaajibu waajibku attawaqufu waa in layska taagoo laga tawaqufo maa lam yakun taariikhu kullin yucrafu markaanu ahayn taariikhda mid kastaba yucrafu mid la garanayo aanu ahayn fa in calimnaa haddaynu ogaanno waqta kulli minhuma wakhtiga mid kastoo ka mida ah haddaynu ogaanno faathaani ka labaad naasikhun lima taqadama wuu nasakhayaa ay liladii kii taqaddama maray ayuu nasakhayaa alifku wuxuu noqonayaa lilitlaaq wa khasasuu fi ahaalisi almacluumi bidilkhusuusi lafda dilcumuumi wa khasasuu waa khasiseen culammada usuulku fi ahaalisi ay fi lqismi ahaalisi qaybta saddexaad ee almacluumi yacnii la garanayo waxaa laga garanayaa hadalkii hore aynu soo marray almacluumi bima sabaq kaa gudihiisa waxay khasiseen bidilcumuumi ka caamnimada u saaxiibkaa ku khasiseen jaarkiiyo majruurku wuxuu ku tacalluqayaa khasasuu waxay khasiseen lafda dilcumuumi ka caamnimada u saaxiibkaa lafdigiisay khasiseen waxaynay ku khasiseen bidilkhusuusi ka khaasnimada u saaxiibkay ku khasiseen marka bidii jaarkiiyo majruurku wuxuu ku tacalluqaa ficilka khasasuu ayuu ku tacalluqaa marka fii haalis almacluum waxa weeye waa meeshuu ku guda sugnaa laakiin ka la khasisayaana waa lafda dilcumuum ka lagu khasisayaana waa bidilkhusuus oo khasasa waxay ku gudubtaa labada mafcuul mafcuulka labaad baabay ku gaadhaan midna toos ayuu qaadanaysa marka wakhasasuu waawu damiirku wuxuu u noqonayaa culamaa ulusuul haddii la yidhaahdo takhsiiska sharcigaa sameeyey waxaa la odhanayaa culammadu waa bayaamiyeenoo waa xukumeen marka ictibaarka inay bayaamiyeen oo ay saa xukumeen baa xukunka loogu nisbaynaya wailaa eh, fataksiisu waqaca bisharci taksiisku wuxuu ku dhacay sharciga sharciga ayuu ku dhacay marka almacluumina waxaa laga tilmaamayaa hadalkii hore soo hormaray baa laga garanayaa yacni qismiga saddexaad waa kii kugu qaybiyey afar qaybood wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya haddii laba deliiloo midna caam yahay midna khaas yahay ay iscaaridaan midna cumuum keliya ku sugano khusuusba kuma jiro midna khusuus keliya ku suganoo cumuumba kuma jiro waa cumuumun wa khusuusun mutlaq sidaa hadday yihiin waxay noqonaysaa in laysku khasiso yacnii khaaska dhammaantii wuxuu gudagelayaa caamkuu gudagelayaa qadar khaaskii ka mida oo ka baxaya caamkaa ma jiro daliilka khaaska ahi dhammaan wuxuu ku wada xaroonayaa oo bacdi ka mida noqonayaa caamkii xaalkaa waxay noqonaysaa in laysku khasiso tusaalihiisu wuxuu yahay sida xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam fiimaa saqat alsamaa'u alcushru waxa biyaha cir ay waraabiyaan ee biyaha cirka ku soo baxa oo zaraca ka mid a iyo dalagyadiiyo raashimada la goosanayo waxaa ka waajibay alcushru toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaan baa ka waajibtay hal tobnaad in laga bixiyo ayaa waajib ah waa caam wuxuu caam ku yahay inta yar iyo inta badanba oo fiimaa saqat isamaa'u waxaa soo gelaya alqaliil waalkasiir inta yar iyo inta badani mid weliba waa soo gelayaan inta yarina waxay ka mid tahay fii masaqati asamaa inta badanna waa ka mid tahy deliil kaloo khaasaa soo arooray laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa kuma sugna shan awr waxay qaadaan oo raashina wixii ka yar sako waajibi kuma sugnaa sako waajib ahi kuma sugna marka wuxuu noqonayaa deliilka dambe khaas buu noqonayaa oo qadarkii yaraa buu saarayaa maa duuna khamsati awsuq shan awr waxay qaadaan oo raashina wixii ka yari zaka kama waajibto biyaha cirkaba ha ku soo baxaane saas aawadee caam iyo khaas maadaamay yihiin maxaa la samaynayaa cinda jumhuuri ahlilcilmi oo ay ka mid yihiin almadaahib ahalaasa alshaaficiya waalmaalikiya waalxanaabila wa kada ahlulxadiis waxay qabaan in laysku khasisaayo waxa beeraha ka soo go'a waxa u nisaab ah shan awr waxay qaadaan baa nisaab oo ah wixii ka yar sake waajibi kuma sugna sadaqa sunna inuu bixinayo mooyaane marka macnuu wuxuu noqonaya macna istisnaa oo kale iska noqonaya fiima saqat isamaa'u alcushru ila an yakuuna maa duuna khamsati awsuq inuu ka yaraado mooyaane hadduu ka yaraado sake waajibi kuma sugna marka caamkiiyo khaaskii saasaa laysugu isugu khasisaya waayahay xanafiyadu waxay leeyihiin caamkan iyo khaaskan waxaa la eegayaa keebaa dembeeye keebaa horreeyey jumhuurka culammadu ma kala farqinayaan ka horreeyey iyo ka dembeeyey oo in la garanayo kii horreeyey iyo kii dembeeyey iyo inaan la garanayn in caam ka horreeyey iyo in khaas ka horreeyey farqi midna ma kale leh marlayba waa la ysku khasiisayaa sidoodaana saxiixa haddii lagu yidhaahdo laa tukrim axadan cid nabaha sharfin oo dabeedna lagu yidhahdo akrim alculamaa culammada sharaf maxay noqonayaan laa tukrim axadan macaan baa mise waa khaas waa caam akrim alculamaa marka loo eego aaxaadoo dhan yacni iyo shakhsi kasta iyo basharkao dhan marka loo eego dee khusuus bay noqonayaan lafdigu culammadaba caam ha ku ahaadee laakiin wuxuu noqonayaa akhasa min alawal idan waxaa la odhanaya khusuus waa khusuus baa la odhanaya oo kulli axad dee waa ka khaasnimo badan yihi calaa haada waxay noqonaysaa in laysku khaas yeelaayo waxaa lagu yidhi laa tukrim axadan haddana waxaa lagu yidhi markii dambe akrim alculamaa'a wa ahla albeyti waalwaalidiin cidaad sharaftaayaynay jirin haddana waxaa lagugu yidhi akrim waxaad sharaftaa alculamaaa culammada sharaf wa ahla albeyti ahla beyti rasuul sala allahu aleyh wasalam qaraabadii nebigana sharaf waalwaalidiin waalidadana sharaf maxay noqonayaan khaas buu noqonaya waayo intaa la sheegay waa akhasu min alawal laa tukrim axadan waa ka khaasnimo badanta marka idan waxay noqonaysaa in laysku khasisayay noqonaysa wuxuu sheekhu yidhi raximahullah wa khasasuu waa khasiseen culammada usuulku fi alhaalisi ay fi alqismi alhaalisi qaybta saddexaad ee almacluumi yacni la garanayo waxaa laga garanayaa hadalkii hore inu soo maray kaa gudihiisa waxay khasiseen ka caamnimada u saaxiibkaa ku khasiseen jaarkiiyo majruurku wuxuu ku tacalluqayaa khasasuu waxay khasiseen lafda dilcumuumi kacaamnimada u saaxiibkaa lafdigiisay khasiseen waxaynay ku khasiseen bidilkhusuusi ka khaasnimada u saaxiibkay ku khasiseen marka bidii jaarkiiyo majruurku wuxuu ku tacalluqaa ficilka khasasuu ayuu ku tacalluqaa waayahay beytkan wa fi lakhiiri shatru kulli nutqin beytkan waa beyt mushkil ah shuraaxdu waa ka sheegteen bacdi shuraxda ka mida ah waxay ka cabireen rakaakaa ku sugan qaar basaa ka cabireen shuraxda qaarkoodna waxay ka cabireen tacqiid baa ku jira marka saynu isleenahay waa ugu roontaaynu maraynaa insha allah wa fi lakhiiri ay wa yuqaalu fi lakhiiri qowl qadar ay fi lqismi alakhiiri qaybta dambe waa qaybta afraade waxaa laga odhanayaa hee shatru kulli nutqin nas kasta qayb ka midi nudqiga hadda nas baa loo jeedaa naskaasi ha noqdo xadiis ama ha noqdo qur'aan shatru kulli nutqin yacnii nas kasta xadiiskiiyo qur'aankii mid walba waa lagu dhawaaqay nas kasta nuskii oo min kulli shiqin qayb kasta ka mid ahaaday qaybta kastana waxaa loo jeedaa xagga dalaalada oo qaybtan afraad nas walba wuxuu leeyahay cumuum iyo khusuus ka kalena wuxuu leeyahay cumuum iyo khusuus mid waliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay marka laba dalaaluu yihi laba dalaalo maadaamuu leeyaho geesna caamnimo kaa tusinayo geesna khaasnimo kaa tusinayo wuxuu tilmaamayaa labadiisa dalaalo nuskeed ayaa min kulli shiqin noqonaya xukmu daaka kaa kale xukunkiisa weeye annudqi ee naska ah bimacnaa mantuuqa ah waxaa loo jeedaa qowlullaahi ama qowlurasuuli ah sala allahu alay wasalam waa innaga sheegnay culammadii markaa inay yidhaahdeen beydkan tacqiid baa ku jira ama qaarkood ay yidhahdeen rakaakaa ku sugan beydku waadix maaha waataa sucuubada culamadu ba ay sheegayso marka waxaa laga odhanayaa kan dambe shatru kulli nudqin nas kasta qayb ka mid ah oo min kulli shiqin yacnii dhambal dalaalaadka uu ku tusinayo marka la kala dhambalo mid ahaan cumuumkii iyo khusuuskii laba markay ahaayeen haddii la kala dhammaro mid ahaan bay ku dhacaysa xukmu daaka kaa kale xukunkiisa weeye bimacnaa khusuuska kan cumuumka ka kalea lagu khaas yeelayaa khusuuska kaasna cumuumka kan baa lagu khaas yeelayaa annudqi waxay noqonaysaa catfu bayaan ama bedel ismu ishaaraha lagu bayaamiyo catfu bayaan u yahay ama beddelka yahay annudqi nudqiga ah. bimacnaa labadaa daliil ee mid waliba wejina caamka ka yahay wejina khaaska ka yahay mid walba khusuuskiisa cumuumka ka kale khusuuskii muxuu noqonayaa waa kala badhow bar dalaaladiis ila dalaaladiisu wuxuu faa'iidaynaayo cumuum iyo khusuus ayuu faa'idaynaya cumuum iyo khusuus markuu faa'iidaynaayey haddii labadii la kala baro waxay noqonaysaa mid ahaan mid ahaantii muxuu noqonayaa khusuuskuu noqonaya khusuuskaas ayaa waxaa lagu samaynayaa ka kale cumuumkiisa in lagu khaas yeelo yacni waxa weya ka kalena kan cumuumkiisa lagu khaas mid walba khusuuskiisa ka kale cumuumkiisa lagu khaas mid walbana markaa khusuuskiisu wuxuu noqonayaa yacnii xukunkii uu tilmaamayey qayb ka mida ah ama kala badhow badh dalaaladiisii buu noqonaya marka mid walba khusuuskiisa ka kale ku khasis yani saasuu noqonaya fakhsus cumuuma kulli nutqin minhuma fakhsus khasis waa sii bayaaminaya cumuuma kulli nutqin ila wuxuu ihi shatru kulli nutqin nas kasta nuski oo min kulli shiqin dalaalaadka naska kale ka mida uu ku tusinayo qayb ka mida xukmu daaka kaa xukunkiisa weeye annutqi ee naska ah fakhsus khasis buu ku yidhi cumuuma kulli nutqin nutqi kasta bimacnaa nas kasta caamnimadiisa oo minhumaa labadooda ka mid ah bididdi lidkiisa ku khasis oo min qismayhi labadiisa qaybood ka mid ah wacrifanhumaa aqoonso oo garo wacrifanhumaa waa tamaamu lbeyt beytkunbaa lagu dhammaystiraya macna ziyaado cusub ma sheegin labadan baydee dambe maadaamuu inoo soo sheegay adilada tacaaruddaa ama iska hor timaadaa inay u qaybsanto in mid weliba caam yahay ama inuu mid weliba khaas yahay ama in midna cumuum keliya ku sugan yahay midna khusuus keliya ku sugan yahay waa cumuumna wa khusuusun mutlaq ama mid walba labada wasfiba ku sugan yihiin oo kanna cumuum iyo khusuus baa ku jira ka kale caaridayna cumuum iyo khusuus baa ku jira waa nooca la yidhahdo cumuumun wa khusuusun min wajhin saddexda qayboodee hore waa soo aragnay waxaa inagu hadhay qaybtan ugu dambaysa inugu hadhay qaybtan inugu dambaysana waa cumuumun wakhusuusun min wejhin mid weliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay waxay yidhahdeen culammadu tarjiixa kaasoo kale la kala arjaxaa waa adagta waxaa la sameeyaa mid walba qadarka uu la gaarkayaha loogu camal falaa qadarka isku qabsadaanoo labadaba uu gudageli karo oo ay ku tanaasucaan markaa waxay noqonaysaa in daliil khaarijiya la raadiyo calaa sabiili mithaal tusaale waxa ah masalan allah wuxuu yidhi waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa dumarkii laga dhintay waxay ciddo tirsanayaan afar bilood iyo toban habeen aayad kalena ilaahay wuxuu ku yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun labada daliil mid waliba waa caammun wa khaasun aydaa daliilka hore aayatulbaqara waxay caam ku tahay caammun fi alxawaamili waalxawaa'ili kuwii uurka u saaxiibka ahaa iyo kuwaan uurka lahayn mid walba caam bay ku tahay shihadaa marka laga eego kuwii uurka lahaa iyo kuwaan uurka lahayn labaduba inay soo gudagelayaan wa caammatu min haadihi aljiha caam bay ka tahay jihda sheekh kalena khaas bay ka too jihaday khaaska ka tahayna waxay tahay waa khaasun filmutawafaa canhunna aswaajihun waxay ku gaar tahay dumarkii laga dhintay oo mutallaqaadku soo geli maayaan marka waa khaasatun min haadihi aljiha aayat alaaq wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun wa caammatu min jihatin wa khaasatun min jihatin ukhraa caamatun fi lmutallaqaati wa fi lmutawafaa canhunna aswaajuhun waxay caam ku tahay kuwii la furay iyo kuwii raggoodu ka dhintay labada noocba caam bay ku tahay wa khaasatun fii dawaati alxamli waxayna khaas ku tahay kuwii uurka u saaxiibkaha maxaad garatay labada aayadood mid waliba inay tahay cumuum iyo khusuus inuu mid walba ku sugan yahay oo jihana caam bay ka tahay jihana khaas bay ka tahay aayadda kalena jihana caam bay ka tahay jihana khaas bay ka tahay waxay haddaba ku kala duwanaanayaan qaybaha qaarkood qaybba mid baa la gaar noqonaysa qaybna way isku qabsanayaan haddii dumarkii laga dhinto aynay uur lahayn waxaa la gaara aayatulbaqara aayatutalaaq may caaridin markaas qadarkaas sideedaa loo qaadanaya aayatutalaaq waxay kaloo la gaar tahay ulaatul axmaalku hadday mutallaqaad hadday yihiin qaar la furay oo qaar laga dhintay aynay ahayn aayatu talaaq baa la gaara labadaa qadar mid walba aayad baa la gaara qadarna way isku qabsadeen oo way isku caarideen qadarkay isku caarideen waa maxay ulaatulaxmaalna waa tahay waana laga dhintay taasi waxay u baahan tahay haddaba tarjiix bay u baahan tahay marka adilla khaarijiya in la helo baa ugu fiican wax lagu kala arjaxo mawdican haddaba daliil khaarijiyaa la helay daliilkaasi saxaabadii aan u gaadhin waa tay abcadulajalayn masale lahaa fatwoodeen abcadulajalayn waa maxay kolba labada cadadbaxta fogaanshaha badan bay ku cadadbaxaysaa ka dhow kuma cadadbaxayso haddii laga dhintay oo ay uur leedahay afar bilood iyo toban habeen wax ka yar hadday ku ummusho waxay sugaysaa ilaa inta afarta bilood iyo tobanka habeen dhammaystirmayaan haddii afarta bilood iyo tobanka habeen ay ku umuli weydo oo uurkeedii ka sii dheer yahay siddeed bilood ama lix bilood ama toddoba bilood ay siddo ama wax ka badan ama wax ka yar laakiin afartii bilood iyo tobankii habeen ay ka badan tahay ilaa uurka ay dhigto ma caddadbaxayso marka tactaddu biabcadi alajalayn labada ajalka fog bay tirsanaysaa oo masalada la yidhaahdo ibnu cabbaas iyo cali ibnu abi aalib baa fatwooday haddaba xadiis bay masaladu leedahay waynu xadiiskan gaadhinayn waxaa jirta gabadh la jiray subaycat alaslamiya loodhan jiray waxaa qabi jiray nin laodhan jiray sacd bnu khawlah walaakina albaa'isa sacd bnu khawlah yarsii lahu rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam an maata bimakka nin muhaajiri muhaajiriyu ahaa muhaajir ah makaanuu ku dhintay subaycat alaslamiya ninkeedu wuxuu ka dhintay iyadoo uur leh muddo bay sii siday labaatan maalmood ama wax ku dhow markay uurkii sii siday ayay u mushay waxay u qaadatay inay cadad baxday ixdaadkii wixii bay iska dhaaftay dharkeedii caadigaa xidhatay abusanaabil baa arkay wuxuu idhi ma waxaad doonaysaa inaad guursato ma guursanaysid buu yidhi ilaa aad afar bilood iyo toban habeen ay gaadhayso muddo yana waxay isu qabtay inay caddad baxday faqiihad bay ahaydee inay caddad baxday isu qabtay nebigay u tagtay sala allahu alayh wasalam waxay tihi saasaa dhacday ninkaasaa saa igu yidhi dabeedna nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam kadaba abusanaabil been buu sheegay abusanaabil bimacnaa waa khata'ay waa kadibu khata la kadibu camdin nebiguna wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam gurso yacni haddaad doonto gurso waad caadad baxday marka xadiis maadaama loo hayo daliil kale arjaxaya hadda la hayaa marka waxay noqonaysaa in la khasisaayo cumuumka aayatulbaqara oo la odhanaayo gabadhu haddii uur ay leedahay uurka inay dhigto ayay ku cadadbaxaysaa ama ha ahaato mutallaqo ama ha ahaato mid laga dhintaye markaa ay ka dhigtay cadad baxday muddadu ha yaraato ama ha badnaato waayahay amsilo badan baa baabkanoo kale loo tusaaleeya waxaa ka mid ah laa salaata bacda asubxi xataa tatluca ashamsu iyo idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayn yacnii salaadii ma jirto haddii salaadda subax la tukada dabadeed ilaa qoraxdu ka soo baxayso xadiiska kalena wuxuu sheegayaa idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayn labada daliil mid waliba waa caam min wajhin wa khaasun min wajhin aakhar mid wuxuu caam ku yahay zamankoo dhan idaa dakhala axadakum masjida falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayn awqaatu nahyi inay tahay yo inayn ahayn bacda subx inay tahay iyo barqa inay tahay iyo habeen inay tahay iyo maalin inay tahay lama kala farqin caam bay ku tahay cumuumka waxaa laga qaadanayaa shartiga oo ficilka hadduu shardi galo wuxuu ka dhigan yahay nakira fii siyaaqi sharti buu ka dhigan yahay kaannahu in la yidhi idaa dakhala axadakum masjida dukhuulan marka aya dukhuul baa soo gelaya wa caamun fi zaman wa khaasun birakcatayn labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ahayd masjidka lagu salaamayey ayuu khaas ku yahay jihaadana waa ka caam xagga zamanka xagga salaadda taxiyatulmasjidkana waa khaas buu ku yahay daliilka kale laa salaata bacda asubxi xataa tatluca ashamsu wuxuu caam ku yahay salaad oo dhan fardan kaanat aw naflan ama faral ha ahaato faralkaasi ha ahaado maqdiyo la qallaynaayo ha ahaato mid lagu nadray ha ahaato salaatuljanaaso ha ahaato sunne ha ahaato sunnahaasi raatibo la qallaynaya ha ahaato ama sunno sabab leh ha ahaato ama sunno aan sabab lahayn ha ahaato waa caamun fi salawaat waana khaasun bizaman wakhtiguu ku gaar yahay wakhtigaasi waa maxay waa bacda salaati subxi ilaa qoraxdu ka soo baxayso marka waa laba daliiloo midna weji caam ka yahay wejina khaas ka yahay ka kalena saasi leed marka marka la ysku khasiisayo waxaa la eegayaa cumuumaadku si ay u kala adag yihiin haddii la eego wakhtigan salaadda subax la tukaday ee salaaddii subax laga baxay dabadeed salaadaha qaarkood la banneeyey aa jirta waxaa ka mid a ah sunnihii subaxa ka horreeyey hadduu qofka dhaafo ou salaaddii subax tukado jamaci buu la kulmay waa ka gaadhsiin waayey salaaddii buu jamaca la tukaday waxaa u bannaan inuu qalleeyo sunnihii subaxa bacda salaati subax waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha markaa bannaan salaaddii subaxu masjid kale ku soo tukaday masjid kaluu yimi oo lagaga jiro waxaa u sunna ah inuu sunna ahaan ugu xidho salaadda waxaa u bannaan inuu salaaddii subax inuu markaa sunna ahaan ugu xidho ragcatay tawaaf baa ka mid ah yaa banii cabdi manaaf laa tamnacuu axadan taafa bi hada albeyti wa sallaa ayata saacatin shaa'a min leylin aw nahaar marka idan maadaama takhsiisaadkaasi ay galeen daliil la khasisay oo takhsiisaad laysku waafaqsan yahay galay iyo daliil takhsiisaad laysku waafaqsan yahay aanu gelin labada waxaa xoog badan daliilka takhsiis laysku waafaqsan yahy aanu gelin laakiin daliilka takhsiisaadka laysku waafaqsan yahy uu galay dee waa adcaf cumuumka daliilka kale waa ka daciifsan yahy inuu ka daciifsan yahna waxaa ku caddaynayaa culammadu waxaaba isku khilaafeen haddii daliilka la khasiiso oo takhsiis galo hal huwa xujjatun fii baaqi cumuumihi cumuumkiisi kale xujo ma ku yahay mise kuma aha culamada qaar baa yidhi marba hadduu takhsiis galaba xujo kuma aha intii soo hadhay waxaa dhici karta suura in lagu xambaaro wa huwa xujjatun lada alakari in mukhasisun lahu mucayanan yabin jumhuurkuse waxay qabaan baaqigii soo hadhay aan laga khasisin xujuu ku yahay waana sida saxiixa dee mid cumuumkiisi laysku hayo laysku khilaafsan yahay xujo ma ku yahay baaqigii mise kuma aha iyo midaan laysku hayna laysku waafaqsan yahay ayuhuma aqwa ka laysku waafaqsan yahy idan waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waxaa la khaas yeelayaa laa salaata bacda asubxi xataa tatluca ashamsu yacni kaasaa la khaas yeelaya wuxuu sheekhu yidhi raximahullah wa fi lakhiiri ay wa yuqaalu fi lakhiiri qowl qadar ay fi lqismi alakhiiri qaybta dambe waa qaybta afraade waxaa laga odhanayaa hee shatru kulli nudqin nas kasta qayb ka midi nudqiga hadda nas baa loo jeedaa naskaasi ha noqdo xadiis ama ha noqdo qur'aan shatru kulli nudqin yacnii nas kasta xadiiskiiyo qur'aankii mid walba waa lagu dhawaaqay nas kasta nuskii oo min kulli shiqin qayb kasta ka mid ahaaday qaybta kastana waxaa loo jeedaa xagga dalaalada oo qaybtan afraad nas walba wuxuu leeyahay cumuum iyo khusuus ka kalena wuxuu leeyahay cumuum iyo khusuus mid waliba wejina caan buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay marka laba dalaaluu yihi laba dalaalo maadaamauu leeyahoo geesna caamnimo kaa tusinayo geesna khaasnimo kaa tusinayo wuxuu tilmaamayaa labadiisa dalaalo nuskeed ayaa min kulli shiqin noqonaya xukmu daaka kaa kale xukunkiisa weeye annutqi ee naska ah bimacnaa mantuuqa ah waxaa loo jeedaa qowlullaahi ama qowlurasuuli ah sala allahu alay wasalam waa innaga sheegnay culammadii markaa inay yidhaahdeen beydkan tacqiid baa ku jira ama qaarkood ay yidhahdeen rakaakaa ku sugan beydku waadix maaha waataa sucuubada culammadu ba ay sheegayso marka waxaa laga odhanayaa kan dambe shatru kulli nutqin nas kasta qayb ka mid ah oo min kulli shiqin yacnii dhambal dalaalaadka uu ku Eh, marka la kala dhambalo mid ahaan cumuumkii iyo khusuuskii laba markay ahaayeen haddii la kala dhambalo mid ahaan bay ku dhacaysa xukmu daaka kaa kale xukunkiisa weeye bimacnaa khusuuska kan cumuumka ka kalea lagu khaas yeelayaa khusuuska kaasna cumuumka kan baa lagu khaas yeelayaa annudqi waxay noqonaysaa catfu bayaan ama bedel ismu ishaaraha lagu bayaamiyo catfu bayaan u yahay ama bedelkay annudqi nudqiga ah bimacnaa labadaa daliil ee mid waliba wejina caamka ka yahay wejina khaaska ka yahay mid walba khusuuskiisa cumuumka ka kale khusuuskii muxuu noqonayaa waa kala badhow badh dalaaladiis ila dalaaladiis wuxuu faa'iidaynaayey cumuum iyo khusuus ayuu faa'idaynayey cumuum iyo khusuus markuu faa'iidaynaayey haddii labadii la kala baro waxay noqonaysaa mid ahaan mid ahaantii muxuu noqonayaa khusuuskuu noqonayaa khusuuskaas ayaa waxaa lagu samaynayaa ka kale cumuumkiisa in lagu khaas yeelo yacni waxa weeye ka kalena kan cumuumkiisa lagu khaas mid walba khusuuskiisa ka kale cumuumkiisa lagu khaas mid walbana markaa khusuuskiisu wuxuu noqonayaa yacnii xukunkii uu tilmaamayey qayb ka mida ah ama kala badhow bar dalaalladiisii buu noqonaya marka mid walba khusuuskiisa ka kale ku khasis yani saasuu noqonaya fakhsus cumuuma kulli nutqin minhumaa fakhsus khasis waa sii bayaaminaya cumuuma kulli nutqin ila wuxuu ihi shatru kulli nutqin nas kasta nuskii oo min kulli shiqin dalaalaadka naska kale ka mida uu ku tusinayo qayb ka mida xukmu daaka kaa xukunkiisa weeye annutqi ee naska ah fakhsus khasis buu ku yidhi cumuuma kulli nutqin nutqi kasta bimacnaa nas kasta caamnimadiisa oo minhumaa labadooda ka mid ah bididdi lidkiisa ku khasis oo min qismayhi labadiisa qaybood ka mida wacrifanhumaa aqoonso oo garo wacrifanhumaa waa tamaamu lbeyt beytkunbaa lagu dhammaystiraya macno ziyaado cusub ma sheegin marka tarjiix calaa kulli xaal tan la kala arjaxoo kale way iska adag tahay waayo waxay yidhahdaan culammadu cumuum wa khusuus min wajhin hadday labada daliilba noqdaan midkood in la khasiso ka kale lagu khasisaa ka kalena la yidhahdo cumuumkiisa u daaya ee kanuu ku khasisaa yaa si dhammaystiran kama awlaysna cagsigeeda yidhahdeen cagsigeeda kama awlaysna marka tarjiixeedu waa adagaya haddii daliil khaarijiya loo helo kala arjaxaya oo kala caddaynaya in mid xukunka loo raacayo mas'aladaas fa bihaa waa nicmat haddii laakiin daliil kale loo waayo waa adagta masalada daliil kale loo helay waxaa ka mid a masaladii aynu sheegnay ku saabsanaa gabadhii laga dhintay ee uurkana lahayd labada aayadood wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun iyo aayadda kale waaladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra mid waliba waa caammatun min wajhin wa khaasatun min wajhin ukhra yani wejina caan bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay marka midkood in kale lagu khasiisaa kama awlisa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka